بسم الله الحمd لله والصلاaة والسلام على رsuل الlh وعلى آله وصaxبi ول amا bعd waxaan ku jirnay fasalkii labaad ee alamri wanahyi siyaqiisa ahaa masalada saddexaad baynu joognay mualifku wuxu hi athaalitثa alamru bacda الtaxriimi lilwujuub wa qiila lilibaaxa mualifku raxima اllahu tacaala laba madhab buu sheegay liliijaab buu idiin qoray miya Ah, lilibaaxati waay saasaan filaya nusakh kale ibaaxa soo maaha ibaaxadii madaxay ku jirtay maya kuma baraarugima nuskadeeda ijaaba inay ku qoranta haa ah, isku nuskaan nahay laakiin kuma baraaruginba ibaaxada ay u qufuleyd laba madhab buu sheegay haddii sharcigu xaraantinimeeyo wixii xaaraanta ah haddana lays amro amarkani asalkii wujuubka ahaa ee uu soo qariray baa lagu xambaarayaa mise wuquuciisi iyo kownuhu inuu dhacay bacda taxriimi qariino iyo astaan weeye lilibaaxati ah madhabkan mualifku uu rajaxay waa midka hore lilwujuubi leanna asalka siiqadu wujuub bay faa'iideyn jirtay wujuubkana waxaa laga faa'iidaystay siiqada ifcaal asalkuna aynan farqi lahayn weeye inay bacda taxriim dhacdiyo inayna bacda taxriim dhicin siiqada waa siiqadii ikhtiyaarkan uu rajaxay waa tiimkii raazi oo alimaam ay dhahaan iyo atbaacdiisii ikhtisaarisa kutubtiisii iyo faragiisa wareegaya ay qaateen wey ninkan la yidhaahdo aamiddi isagu muctasilada u tiirinaya muctasiladana saasay qabaan buu leehy alqaadi ibnu burhaan isaguna wuxuu ka soo guurinaya alqaadi hadday itlaaqaan marar badan waxaynu soo marnay hadday alimaam itlaaqaan hadda kuwan dambe raazi bay u jeedaan alustaad hadday itlaaqaanna isfaraa'ini bay u jeedaan alqaadi hadday itlaaqaanna baqilaani bay u jeedaan qowlkaa waa qowl qowlka labaadi waa lilibaaxati waxay u tiiriyeen akharu اlfuqahaa'i wاlmutakalimiin waana ikhtiyaarka ibn اlxaajim qaarkoodna waxay leeyihin waa nasu shaafici lanaa waxaa noo deliila ana alamra amarka yufiiduhu wujuubu faa'iideynayaa siiqada muqtadlaheedu waa sidaas wa wuruuduhu inuu soo arooray oo yimid bacda alxurmati xaaraantimayn kadibna laa yadfacuhu diidi mayse wujuubkiisii inuu faa'iideeyo qiila waxaa la yidhi wa idaa xalaltum fastaadu haddaad xalaal noqotaan ugaadhsada lilibaaxati weeye bilitifaaqi mina wa minkum qofka muxrimka ah saydku xaraam buu ka aha wa xurima calaykum maadumtum saydu lbari maadumtum xuruman bay ahayd bacda ataxriim baa waxaa la yidhi wa idaa xalaltum fastaadu amarkan lilibaaxa weeye annaga idinkuna waan isku raacsanna waana amar waaqi bacda ataxriim ah wa naxwu min alaayaati waxaa ka mida yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa aadan faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yaطhurna faidaa taطaharna faأtuuhuna waa amar islaamtu adcaada ka qabaysata inaad aadamo waajiba maa lilibaaxa wey bacda taxriim buu dhacay waxaa lamida ah, uxila lakum leylata siyaami arafath ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun ilaa aakhirka waxaa ka mid ahayd faalaana baashiruhuna hadduu gabal ku dhaco faalaana baashiruhuna faalaana baashiruuhuna fi amarkani mise ma mise waa ibaaxa kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuhaa mawaajibba qariino kalaa keentay inay nadbi taha fa inaha tudakirukum alaakhira waa qariino kale laakiin waxaadna dhahaysaan fazuuruuhaa waa waajib bacda taxriim buu dhacay qaacidadaa guud iyaga waxay saa u leeyihiin aktharka nusuusta awaamirta ee bacda taxriim timid aqlabkeedu waa ibaaxa wixii aqlabkaa lagu xambaaraa marka asalkiisa aan ku xambaarno qulnaa waxaan idhi doodayada dhegeysta annagana mucaaradun waxaa lagu mucaaradayaa aayaddaas biqowlihi faida nsalakha alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiina qitaalka iyo jihaadkaasina waa fardu kifaaya bacda taxriim buuna dhacayo bashurulxurumka waa xaraam ahaa waa amrun bacda taxriim walam yazal waajiban farda kifaayatin biitifaaqin mina wa minkum aayad baad keenteen aayad baan keennay fa idaa tacaarada tasaaqataa wa baqiya daliilu lwujuubi dilaalat alamri biaslkay baa noqonaysaa biduuni mucaarid waa idinka adkaanay wey marka daliilkiinii mid kalaan ku leexinay ha isla dhacaan way ha isla raftaan halkii baan taagannahay weli anaguna alaa kulli xaal intaa kaga gudub wakhtalafa way iskhilaafeen alqaa'iluuna kuwuu yidhi bilibaaxati ibaaxada bacda amrku hadduu dhaco bacda ataxriim fi nahyi bay isu khilaafeen oo bacda alwujuubi dhacay masaladan cagsigeeda sharcigu wax waajibiyo kadibna dadkii ka reebo waxbaa la waajibiyey kadibna waa la iska reebay nahyigaa liwuquucihi bacda alwujuub ibaaxa miyuu faa'iideynaya calaa qawlikum ikhtalafuu intaas ku gaabsaday ma sheegin ikhtilaafkooda wuxuu le uu rabaa inuu yihahda laba qol ay isu khilaafeen qola daradu lqiyaasa oo yidhi nacam yufiidu libaaxata qiyaasan cala alamri kama ana alamra bacda ataxriim yufiidu libaaxata fakadalika annahyu bacda alwujuubi waa laba qarinoo isku mida ah. qola halkaasay ka baxeen qola waxay dhaheen may annahyu yufiidu ataxriima walow bacda alwujuubi hunaaka farqun way kala duwan yihin bay dhaheen amarka iyo nahyu bima faraquu waxay dhaheen biamrayni hada arrinta koobaad nahyiga muqtadaahu atarku wey amarkana muqtadihiisa alficlu waay tarkiga oo baraa'at اlasliya waafaqsanaa huwa alaslu muwaafiq lilasli wey amarkana mukhaalif lilasli oo tashkiil dima wey saas darteed nahyigu taxriim buu faa'iideynaya liannahu muwaafiqun lilasli amarkana waa khilaafa alasli falaa yufiidu lwujuub wej labaadna waan ku kala farqinaynaa bay dheheen oo amarkiiyo nahyiga ku kala xoog badan yihiin nahyiga waxay dhaheen lidari lmafaasid waayo amarkuna litaxsiili lmasaalix waayo wa daru lmafaasidi muqadama calaa jalbi lmasaalix fadala calaa ana muqtada nahyi arjaxu min muqtada alamri labadaa wej oo farqi ah baa meesha taalla yidhaahdeen walidaalika nahyiguna taxriimkiisii buu faa'iideynayaa liannahu aqwى min jihatin min alamri wa muwaafiqun lilasli min jihatin thaaniya halkaasay ku soo ururiyeen intaasuu ishaarayaa markuu leeyahay wakhtalafa alqaa'iluuna biاlibaaxati fi اnnahyi bacda alwujuub sidaasay ku soo ururiyeen alraabicatu mas'alada afraad alamru اlmuطlaq laa yufiidu tikraara walaa yadfacuhu mas'aladan iyo mas'alada soo socota iyo amar amarka tikraarkiisii iyo fawrkii labadii wey masale laga hadlahayo tikraarka masale dhexawshan aad soo geli doontaa alamru lmutlaqu amarka mutlaqah laa yufiidu tikraara ma faa'iideynayo walaa yadfacuhu mana diidayo amr mutlaq muxuuga jeedaa ay ilcaari can qaydi shardi waalsifati waalmarati waaltikraari amarka aan lafdigiisu mara inuu yahay la soconin ama wax mara ku tusaya wax tikraar ku tusaya uusan la soconin shardi uusan ku xidhnayn mucallaqa bishartin iyo sifatin aan ahayn mucallaq bishartin wa sifatin masala alkhaamiisa la ku xigtu kaga hadli doonaa saas darteed wuxuu ku lehy alamru lmutlaq mutlaqun min qaydi alsifati waashardi waaltikraari waalmarati laa yufiidu tikraara ma faa'iideeyo walaa yadfacuhu mana diido madhabkaasina dee isaga kitaabkani farac weeye asalkiisii lilimaam iyo atbaacdiisii iyo musanifkani iyo aamidi iyo ibnulxaajib iyo baa isla qaba lakin maca dalika waxay leeyihin qowl aqaliina waay qowl akhariin ma aha aktharku tikraar bay qabaan wa qiila waxaa la yidhi madhabka haaniga litikraari buu faa'iideeyaa jamaaca min alfuqahaai walmutakalimiin iyo sheekhi alisfaraa'iini iyo raggaasaa qaban laakiin iyagu waxay dhaheen yufiidu tikraara bishardi alimkaani wax suuragala inuu yahay oo qofku awoodi karo tikraar saacad walbaa u taagnahu maaha tikraar la awoodo imkaanoo suuragalaan ka hadlayna madabka haalidka wuxuu yidhi wa qiila lilmarati hal marun buu faa'iideynayaa laa tikraar walaa shay mana aha walaa yadfacuhuna ma aha yadfac tikraarka yadfacu tikraara maruu faa'iideynayaa qowlkaasi waa ikhtiyaarka abisxaaq ashiraazi fi lumac wahuwa saxiix uu leeyahay asxaabu shaaficiyana uu tiirinaya qaarkoodna qowl mukharaj oo lilimaami shaafici bay u tiiriyeenoo muqtadaa qowlihi fii bacdi almasaa'il bay dhahaan wa qiila waxaa la yidhi oo madhabka raabic ahe eh, bitawaqufi maliltikraarba malilmara natawaqaf sababu tawaquf muxuu yahay lilbitawaqufi sababu tawaquf muxuu yahay lilishtiraki inuu mushtarak yahayoo intaba lagu itlaaqo asalka itlaaquna xaqiiqa uu yahay waa ixtimaal aw iljahli bilxaqiiqati ama labaduba hadday ahayd mid xaqii mid baa xaqiiqa laba mid ma kala garanaynay dheheen labadaba waa lagu itlaaqaa ee labadaba ma xaqiiqa oo markaa mushtarak buu noqonayaa mise midna waa xaqiiqa midna waa majaaz oon la kala garanayni keebaa xaqiiqa xaqiiqadii iyo majaazkiibaa daacu way isku dhumeen haddaan dhana xataa mid baa xaqiiqaa kee weeye ma kala garanaynay dheheen labadaba ma xaqiiqa ma garanayno waa ikhtiyaarka imaam alxarameyn aljuwayni raximahum allahu tacaala jamiican intaa afartaa madhabood markuu sheegay buu madhabkiisii saddex daliil u keensaday intuusan litikraarina saddex daliil u keenin lilshtiraagna hal daliil u keenin amaa madhabkiisa wuxuu yidhi lanaa waxaa noo daliila kow taqyiiduhu waxaa lagu qaydi karaa bilmarati walmaraati tikraarkii min hayri takraarin hadalkaana takraar kama laazimayo walaa naqdin wax isburinayna ka laasimi mayso ifcal maratan baa la dhihi karaa ifcal maraatin oo tikraarana waa la dhihi karaa hadalkaana hadal isduqeynayana ma aha ifcal iyo maratan iyo maraatinna tikraar kuma jiro falamaa saxa haada dalla markaan maratan ama maraatin lagu dari karo wax dhibaana ayna lahayn la arkay dalla calaa anna asalka lafdigii ifcal ahaa inuusan mara iyo maraad midna faa'iideynin midna la diideynin naqdiga iyo tikraarka muxuu uga jeedaa si fiican halkaa ula soco camaliya xisaabiya wey camaliya xisaabiyaan aan dhahaynaa siiqada ifcal haddaan ka dhigna lil marati ka dhigno haddaan dhahno ifcal maratan tikraar wey ifcashaabaa maratan ahayde maratatan soo tikraar maaha hadalka tikraar baa ku jira haddaan ifcal maray faa'idaysaa dhahno maratanna aan ku darro waa tikraar ifcal maray faa'idaysaa haddaan dhahno maraatinna aan ku darnana maray faa'idaysa maraatin waa naqdi way isburinayaan siiqadii ifcalna halbay faa'idaysa maraatinna waad ku dari kartaa asalkii fiiqadii faadadeedii iyo maraadkaad ku dartay way isburinayaan tikraar iyo naqdi baa ka laazimaya cagsigadana waa sida haddaan dhahno litikraari wey oon ifcal maraatin dhahno ifcashibaaba maraad ahayde maraatintan maxay faa'idaysay soo tikraar ma hadalkana xashwiga iyo laqwiga waa laga ilaaliyaa haddaan dhahna litikraari ba ahayde ifcal maratan aan dhahnana ifcaloo maraad ahayd maratan markaan dhahna hadal isnaqdinaya wey hadal isburinaya wey intaas suurada in la fahmaan malaynayaa camaliyada xisaabiyada si ay isu qabadsay marka wuxuu ku leeyahay marka taqyiiduhu bilmarati walmaraati baa lagu qaydi karaa min gayri takraarin takraarna ka laasimi maayo walaa naqdin isburinna kalaazi ka dhalan mayso daliilka labaad qabso wa annahu amarkii ahaa warada wuu soo arooray siiqadii ifcaal amarka ahayd waxay soo aroortay maca takraari iyadoo faa'iideynaysa ka salaati amarkii salaada waa aqiimu salaata tikraar buu faa'ideeyey wa maca cadami isagoon tikraar faa'iideynin xijulbeyti xajkiina ma faa'iideynin tikraar fadalla lafdiga inuu mushtarag yahay qadru lmushtarak baynahumaa waaye fa waxaa laga dhigi xaqiiqatan baa laga dhigi fi lqadri almushtaraki qadarka ay wadaagaan oo inay ma'muur wada yihiin tikraar iyo cadamu tikraarna wax zaa'idaa ah loo dayday inuu amarkan faa'idaynaya wa huwa qadarka mushtaraga ahi dalabu lityaani in laga dalbay qofki inuu la yimaado weeye bihi bilma'muuri la yimid maxaan saa u nidhi dafcan lilishtiraki waalmajaazi liannu haddaan dhahno xaqiiqu labadaba ku yahay lazima alishtiraak dan mid baa xaqiiqa midna waa majaazna lazima fiihi lmajaaz qadri mushtaragaasaana awlaa ka ah halkaa kaga bax marka daliilka saddexaad qabso si fiican inuu kaaga dhaadhiciyo isku daya yahay wa aydan sidoo kale low kaana liltikraari hadduu yahay lacamal awqaata awqaadoo dhan buuba camimi lahaa oo mashquulin lahaa fa yakuunu wuxuu noqonayaa takliifan in laisku takliifeeyey bimaa laa yutaaqu waxaan la awoodin walinaskihi baa laazimi lahayd in uu nasakho kula takliifin takliif kasta in lagu nasakho oo bacdahu ka dambaysa laa yujaamichu aanan la kulmaynina wuxuu yihi haddaan dhahna tikraar istiqraaqu lwaqti buu samayn lahaa wa huwa baatilun min wajhayni istiqraaqu lwaqti maxaan u niri liannahu leysa hunaaka waqtun awlaa min waqtin hadaa tiraa tikraar waqtiga hore iyo waqtiga dhex iyo waqtiga dambe mid mid mudan ma laha tarjiix bilaa murajix weeye mid inaad ku koobto saa darteed waxay noqon lahayd waqti kastaba xaq buu leeyahay in la siiyo ku celceli bay noqon lahayd maanta o dhan iyada marka taana waa baatil liwajhayni wejka hore waxaa ka dhalanaysa takliif maa laa yutaaq lama awoodi kara dee amar maantao dhan dul taagna wa ku noqnoqo ku celceli aaad de lama awoodi kara waa kow mid ka daranna way ka dhalan lahayd awaam takaaliifta shariicada gadaal ka timaado oo dhan baa isaa isu wada nasakhi lahayd isna wuxuu ka dambeeyu wada nasakhilah maxaa yeelay hadduu waktigiiba istiqraaqiyo wixii aan waktiga la qaadan karin kanaaba waktiga haysta kii kale xagee geli mid kalea yimid soo maaha kii kale yimid baa kii hore meesha ka saari oo waktiga dhan wada qabsan maa habata bilwaqti athaani yansahu maa habata bilwaqti alawal waayo waktigiina laa yasac laa yujaamicu muxuu ka ixtiraazayaa ka soomi wasalaati yumkinu an yajtamica fi waqtin waaxid cibaadada fii waqtin waaxid aan kulmi karin baa jira marka naskha baa ka dhalanaya huwa baailun marka saa darteed labadaa wejba tikraar buu faa'iideynayaadu baatil bay u noqon intaas wuu ritay wixiisi soo daa raggii kale marka qoladii tikraarka tirina saddex daliil qabsa kow qiila waxaa la yidhi tamasaka sidiiqu wuxuu qabsaday cala tikraari zakadu inay waajib tahay soo noqnoqodkeedu biqowlihi tacaala waatu zakaata min hayri nakirin cid ku diido saxaabada aan maleh fa kaana ijmaaca minhum calaa ana alamra almutlaqa yufiidu tikraar sakadii dadku way bixiyeene mar labaad inay bixiyaan oy sanad kala bixiyaan sanad kale bixiyaan aayadduu ka qaatay hadday diidaan waan la dagaalamay buuri calaa mashhadi min asaxaabati cidnana kuma inkirin taasi waxay noqotay ijmaac minhum in amarkaasi uu yufiidu tikraaraya waاتibaacu lijmaaci waajibun mukhaalafatu xaraamu ijmaacan hadda haddii la siiqeeyo ijmac sukuuti uu noqonayaa qaar baa hadlay ina waa aamuseen mal jawaabu qulnaa waxaan idhi lacallahu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa laga yaabaa nabigu bayana inuu caddeeyey takraarahu soo noqnoqodkiisa wuxuuna saa u leeyahay nabigu in badan buu zake qaadi jiray bicamalihi bay qariino taallaa in zakadii waaatu zakaatada lagu celcelinayo sanad walba la qaadayo wa maca alixtimaali yabtulu listidlaalu muhimmaddu waa daliilkooda meesha in aan ka saarno hadalkaa mualifku uu yidhi waa min baabi aljadal ikhtisaari aljadal laakiin daahirkiisu tasliimu lijmaaci wey daahirkiisu waayo ijmaac ay ijmaaceen liqariinatin buu kaga jawaabaye ijmaac ma aha xujana ma aha ma dhihin oo madhabkiisa ah mualifka madhabkiisa ah haddaad u noqotaan abwaab abwaablijmac dadka aan isku nuskhada haysanno boqol sideetan iyo laba masaa'ilulijmac markuu masalada lixaad ka hadlayo almas'alatu asaadisa idaa qaala albacdu wa sakata albaaquuna falaysa biijmaacin walaa xujatin hadaa madhabuhu waxana waa ijmac sukuuti meesha yaalla daahirka hadalkiisu kaanahu salama alijmaaca buu hadda u jawaabay marka intabi lihaadihi qiila waxaa la yidhi daliilkii labaad waaka qoladii tikraarka annahyu yaqtadi tikraara buu keenayaa wataa waad ogoshihiin fakadalika alamru amarkuna sidoo kale wey waa isku miduna xa kala qaadin qulnaa waxaan idhi alintihaau in wixii la daayay abadan weligaaba aad iska dayso mumkinu wey duun alimtithaali weligaaba inaad imtithaalkii waddamo keli kartid malaa yutaaqdii buu soo celinayaa imtithaalka weligaa inaad ku celcelisa ficilka lala imanaya ma suuragal maaha laakiin waxaana iskabadaysa weligaa tarkigu waa ashal walidaalika kaafirka mukhaatab bifuruuci shariica markii laga hadlaya qolaa tiri fi nawaahi duuna alawaamiri waay nawaahidu tarkin bay u baahan tahay uma baahna niyad uuna sahlan yahay marka furuuqdaasa jirta halkan mualifku wuxuu sallimay nahyigu litikraar inuu yahay nahyigu litikraar inuu yahay buu sallimay fasalkan beejka kaa soo horjeeda aakhirkiisana wuxuu leeyahay qiila annahyu yufiidu alfawra fakada alamru qulnaa liannahu nahyigu yufiidu tikraar labadaa waad haysaa soo maaha nahyigii tikraar faa'iideynaya aakhirka fasalkan aan ku jira wey kelimadda ugu dambaysa fasalka dambe wax yar gudub marka faqrada ugu horeysa aayadda wamaa nahaakum canhu fantahu maxaa ka dambeeya hadalkaa mutanaaqid waay amar iyo amarka waxaa ku soo martay laa yufiidu fawran walaa tikraaran laakiin amarka dhexdiisii nahyigu tikraar buu faa'iideynayaa baad soo martay waxaa kaloo soo martay inuu fawr faa'iideynaya ma soo marnay nahyigu a haddana halkaa wuxuu leeyahay nahyiga iyo amarku waa isku mid labadan jus-iyana wuu ku kala qaadayaa masalatu tikraar markay tahay marka hadalkaasina isma cuyuubta kitaabkan ay kamid tahay iyo waxyaabaha mualifka lagu naqdiyey ka soc waad u tegi doontaa qiila daliilkii saddexaad waa ka waxaa la yiri low lam yatakarar hadduusan soo noqonin lam yarid inasku naskba ma yimaadeenba hadduusan tikraar faa'iideynaynin amarku naskba ma jireen leannahu laba midna dhaha nasku goor goormuu imanaya qabla alficli o bacda alficli bacda alficli hadduu dhaho waajibkiiba waa la gutay takliif taaganba ma jirtaba tikraar ma faa'iideynin len oo ba haddayna jirin maxaa la nasakhi waa muxaal waxaan jirin baa la nasakhaa waxaa ka dhalanaysay dhaheen meel aan takliif jirin in la nasakhaa dhahdaan waayo tikraar ma faydinaya dhahdeen haddaad dhahdaan qabla alficli buu imanna la nasakhina oo takliifkii baaqi yahayna lazima minhu lbadaa wixii la samayninba in caqiidatu lbadaa'i soo garmaysaan baa ka dhalanaysa wahuwa cala allahi muxaal wa calayhi fa huwa baailu min alwajhayni tikraar ma faa'iideynayadii baail min alwajhayni waa low lam yatakarar hadduusan soo noqnoqonaynin oo tikraar faa'iideynaynin lam yaridi nasku ma soo aroreen qulnaa waxaan idhi jawaab kooban wuruuduhu nasakh inuu yimid qarinatun astaan qarinatu tikraari astaan inuu tikraar faa'iideynaya amarkan annaga tikraar wuu dafcinayaa maanaan ku dhihin macaalqarinana maanaan diidin wa min alqaraa'ini wuruudu naskhi baldhow ka baxay soomaa qaasica iyo naafiqaaban maanta o dhan ku jiraa agga ka celi agga fudka agga ka celi agga ka bax agga ka soo qab agga fudka dhe dhanba isugogoyntaasaa ku jiraa muranku waa saas ninkan intuu ku xidhayo uu ka fikirayo adna meeshaad ka bixilaad baa ka fikiraysaa adna markaad xidha meeshuu ka bixilaabuu ka fikirayaa marka ninkii xidhmadii waa laga adkaaday qowlkiisa daciifu noqday waay qiila waxaa la yidhi halkan waa daliilkii daliilu qaa'iliina bilishtiraaك xusnu اstifsaari in istifsaar la weydiiyo ood su-aal ku celisa qofkii ood dhahda amarkan ma tikraar baa mise waa mara su-aashaad weydiisaay inay wanaagsan tahay baa daliilu ishtiraaki ah inuu mushtarak yahay waxaa uu daliila ah, markii wax la amro hal mar miyaa mise ka badan sidii suraaqa uu sameeyey nabigu xajka markuu amray wuxuu yidhi alicaamina haada am fii kuli caamin low qultu nacam lawajabad buu nabigu haddii aan haa dhaho way waajibaya sanad kasta xajku laakiin mar buu waajibayaa istifsaarkaasi laa yunkaru caleyh nabiguna kuma inkarin waana waarid waa la ogol yahay amarkii inaad dhahda ma maraad i amartay mise mira mise tikraar shaygu hadduu labadan shay mutabaadir ma jira meesha marka wuu siman yahay fa kaana hada daliila cala alshtiraaki warkaas qulnaa waxaan idhi qad yustafsaru istifsaar in lala yimaadaa la arkaa can afraadi lmutawaati ay laa nusallimu istifsaarku inuu khaas ishtiraak ku yahay laa nusallim manaan ka aqbalin bal macnihii kulliga ahaa ee afraaddiisa u sinaa mutawaadiga ahaayaan soo marnay afraaddiisa istifsaarku waa yimaadaa hadday masalada ku dhegantihin istifsaarun tahay shay xaqiiqo ahoo aan mushtarak ahayn afraadii mutawaaطi o baa yimaada idan mutawaaطi inuu ka dhiga daliilkin istimsaar buu ahay insaan baan arkay markaad dhahdo rajul aw imra'a in lagu yidhaahdo ilan insaaniyadii bay u siman yihiin ama xayawaan baan arkay naatiqa markaad dhahdo rag mise dumar lagu yidhaahdo macnaheedu ma mushtarag baa mise waa mutawaati wax badan baa istifsaarka wanaagsan yahay aan ishtiraag nahayn wa calayhi lima qultum istimsaarkaasaa laaziminaya ishtiraak lima qultum macna istimsaarku meelo kale u galo mar haddii lagu naqdiyo ciladaad sheegtay biduuni lxukmi baa la keenay ilan ciladu wuxuu yihi istimsaarkaa xukm ishtiraak faa'idanaysa istimsaarka ishtiraak faa'idin baa la keenay takhalufu اlxukmi can اlcilati fa kaana naqdan calaa qaacidati اlmanaatiqa naqdigoodii iyo isdabagoyntoodii iyo boqolajarkoodii halkaas masalada afraad yadana kaga baxa alkhaamisa masalada shanaad alamru اlmucalaqu bisharطin aw sifatin lagu xiray mithla wain kuntum junuban waa shardigiie faطaharu طahaaro qaata sifadiina wاsaariqu wاsaariqatu faqطacuu aydiyahumaa laa yaqtadi takraara keeni maaya lafdan luqa ahaan wa yaqtadiihi waa keenayaa qiyaasa buu keenayaa min baabi الtacliil waana ikhtiyaarka raazi iyo atbaacdiisi iyo ragga lamidka ahmidi iyo ibnulxaajib iyo waxay dhaheen markuu cillo yahay baabu tacliilka iyo tartiibkii ciliyadu ay timaado ee masaarikil cilla aan ugu tegi doono markaa unbuu tikraar faa'ideynaya laakiin laysa kullu sharطin wa kullu sifatin laa tufiidu tikraaran walaa qiyaasan kanna wuxuu leeya wax allaalay wixii shardi iyo sifo lagu xiro muqtada alqiyaasi waalmacnaa inay keento wey ma daliilu laba daliil buu u baahan yahay lafdan ma keenaya waa u baahan yahay macnan buu keenayaana ilaa laba macnuu qariray hadda lafdan ma keenaya waa inuu daliil u keenaa wa yaqtadiihi qiyaasanna waa inuu daliil u keenaa muxuu ku yidhi dhegeysta ama alawalkan hore oo takraarka lafda inuusan keenaynin falianna hubuuta alxukmi xukunku inuu sugnaada maca sifati aw shardi yaxtamilu takraara wa u faa'ideeyaa lafdigu wuxuu faaideeyey tacliiqu shayin calaa shayin siiqo shardi ama sifo loogu xiray kownu shaygan shaygan lagu xirayna acamu min an yakuuna tacliiqaas yunahi fii kuli suwari aw fii suura waaxida keliya shardigiiyo sifadu maxay faa'ideeyeen tacliiq bay faa'ideeyeen tacliiqan acamu min altikraari wagayri min kuli suwari aw bacdiha min suuratin waaxidatin aw akhara minha hada muqtada lafdi waay waa daliilka koobaad oo lafdigii ah lafdigii daliil labaad weli annahu low qaala hadduu yidhaahdo in dakhalti daara haddaad gasha faantay taaliqun baa tahay lam yatakarar talaaqu ma soo noqonaya hadduu islaanta guri hadaa gasho furanto gasho furanto way soo baxday haddana gasha dalqad kale ma dhici maya oo tikraar hadduu faa'iideynayo wuxuu min jihati allafdi wallugati hadday qaliyadan tacliiqani tikraar faa'iideynayo laafaada tikraar min jihati luga hadday tahay sida kulamaa dakhalti daara faanti taariq haduu yidhaahdo mar kastoo ay gasho ay soo baxdaan way furmilaa dalqaduhu dhammaadaan bay dheheen mal farqu in dakhalti daara faanti taariqiyo kulamaa dakhalti daara faanti taariq kana tikraar buu faa'iideeyey min jihati allugati wallafdi kana ma faa'iideynin wey macana kullu minhumaa shartun uu labadaba yahay kulamaa laakiin laysa shardiyadaa ma ahee lafdiga maadadiisa wey maadada kulamaada aa keentay likownihi shartan maaha likownihi kulamaa macnaheedu tikraar u yahay waay intaa waa fahantaan umalaynaya jawaabta iyo dagaalka dhegeyso haddaba waa mathani ka labaad isagu dagaal ma keenina tiisun buu shidanayaa kadibna ka baxayaa tan labaad waa wayaqtadiihi qiyaasan fa ina tartiiba tartiibkaa shardiga iyo jazaha laga dhigay ama sifada iyo xukumka mutaratibka a ah laga dhigay yufiidu lciliyata buu faa'iideynayaa fa yatakararu lxukmu wuu soo noqnoqonayaa bitakarurihaa soo noqnoqoshadeeda markastoo kastoo junub noqotaba tahaaradii way soo noqon markastoo saariq noqdaba faqtacudu way soo noqon ayib tartiibka hadduu faa'iideeyey in dakhalti daara faanti taaliq maxaa meeshakas ka saar iyada baabu tartiibka maxay u faa'ideyn weyde wa inamaa lam yatakarar iطalaaq wuxuusan usoo noqnoqonin licadami ictibaari tacliilihi qofkan shaksiga ee mutalafidka ee wax furaya hadalka u dhawaaqaya tacliilkiisaan muctabar ahayn dalaaqa wuquuciisa waa xukun sharciga cilalka xukumka sharcigaana sharcigaa laga qaata ee alfaadu naas lagama qaato xaquma laha xukum sharciga dhicitaankiisa isaga sunuu tacliiliyo marka tacliilka cilalku waa sharciye cilalku aaxaadu naas iyo alfaadooda cilalkooda ictibaar male saas darteed licadamada ictibaari tacliilihi wey isaga tacliilintiisa qaabka cilada u dhigay wax kasoo qaad male axkaamta ilaahay dadku cilow u samayn maayaan alkaa meesha laga baxay haynuu sii fogeynino baabu tacliil ilaxkaam iyo walafcaal iyo meel hoosoo moolay inay la gelaysaa asaadisatu masalada lixaad ee ugu dambaysa alamru almutlaqu laa yufiidu tikraara laa yufiidu lfawra deg deg ma faa'iideeyo halkan mualifku afar madhab buu sheegay khilaafa lilxanafiyati waa madhabka koowaad oo fawr bay qabaan wala taraakhiina ma faa'iideeye dibdhac khilaafan liqowmin dad waa raadiya dadka inaan helo qowm min alusuuliyiin iyo qowm min alfuqahaa iyo qowm min alculamaa wax laga magacaabo waan waaye wa qiila waxaa la yidhi mushtarakun bayna alfawri wa gayrihi waataraakhi waa mushtarak afar madhab weeye fawr buu faa'iideeyaa ma faa'iideeye fawr walaa taraakhi taraakhi buu faa'ideeyaa waa mushtarak afartaa madhab buu sheegay ama almadhab alawalu laa yufiidu lfawra ah kooxdoodii israaci jirtee raazi iyo aamidii ibnalxaajibiy way isla qabaan kan labaadna xanafiyadii isagaa u tiiriyey kan afraadna laftiisu cid mucayan oo loo tiiriye maanan helin lanaa waxaa noo daliila maa taqadama wixii soo hormaray amarka mutlaqaa ku soo hormaray maxay ahayd khulaasadiisu intaanan khulaasada gaarin asnawi wuxuu leeyahy isagu mas'aladan almutlaq yufiidu lfawra aw laa yufiidu lfawra manshaeedu iyo waxay ka dhalatay iyo meeshay ka baxday kuna dhammaato waa masalatu اlxaji alkalaamu cala اlxaji hal huwa lilfawri am laa halkaasay ku dhammaataa mas'alada halkaasay ka kacdaa amarkii xajka sanalfawri miya hadduu yahay nabigu sana alula muxuu xajiyi waayey murankii ahaa uu yidhi masaladan asalkeeda iyo manshaceedu afarta madhab wuxuu yidhi lanaa maa taqadama wuxuu ishaarayaa labadii asale uu soo sheegay oo kale aha mid wuxuu yidhi yasixu taqyiiduhu bilfawri baan dhahaynaa bitakraari sooma ahayn bilfawri wabitaraakhi min gayri tikraar tikraarin walaa naqdin tuu soo yiri baa halkan sidii ugu dabaqaynaa fawrkii un tikraar ku tikraarkii un fawr ku bedel ku soo maray ka labaadna waxaa weeye asalkii labaad ee uu daliishaday ahaa wuruudu اlamri maca alfawri wa maca ataraakhi maca alfawri maca cadami alfawri labadaba way timid xaqiiqa fi lqadri اlmushtaraki baynahumaa dafca lilishtiraaki walmajaazidii uu kusoo yiri labadii buu tilmaamayaaye wixii erayo tikraar faa'iideynaya intaad ka saartood fowr ku bedasho halkaa soo geli iyagana qiila waxaa la yidhi inahu tacaala dama ibliisa ibliis buu caayay oo dhaleeceeyey oo ciqaabay cala tarki walow lam yaqtadi alfawra deg deg haddayna keenaynin amarku lama staxaqa dama ma muteen weli wakti baan haystaae dembigii xilligaan madalahama gaari bay doodu noqon lahay ko qulnaa waxaa nidhi buu yidhi lacalla hunaaka inay taalaa dhici karta qariinatan qariina cayanat alfawriyata fawriyada cayintay daban qariinaa jirtu rabaa inuu dhaho qaraa'in baa la hayaa fii siyaaqi alamri waalaayaati inuu amarkaasi fawr ahaa la helay annaguna macal qariina maanaan diidin mal qariina aayadda inii khaaliqun bashara min tiin faidaa sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiina waay faqacuu lahu saajidiina faau tacqiib baa ku jirta faaduna tacqiib deg degay faa'iidaysaa waa kaynu soo marnay soo maha faidaa sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxi faqacuu deg deg weeye marka kelimada fa'da ee amarka la xidhiirsatay dalad cala alfawri lianna alfaa litacqiibi waa min jiha min labaad waa naxweynaynaa maanta fa idaa sawaytu idaa waa daraf hana ahaatee waa shardiya maca kownihaa darfan shardi jawaab hayra jaazima u baahan weeye soo ma shardi hayra jaazim weeye laakiin macna shardi inuu jawaab u baahan yahay weeye idaada darafyada ee jawaabta u baahan ayna caamiluhaa calaa qowli lbasriyiin qaarkoodna ay u tiirinayaan jamhuurta ulow aad uga dagaalamaya waxyaani naxwi rag lamid uga dagaalamayaan waxay leeyihiin caamilku waa jawaabta alcaamilu fii idaa darafkan waa jawaabtiisa marka fa idaa sawaytuhu shardigan iyo waxaanuu galay jawaabteeda soo faqacuu maaha faqacuudana caamil ah taqdiirku markaa muxuu noqonayaa faqacuu fa idaa sawaytuhu ay waqta taswiyatii faqacuu lahu marka aan sameeyaba sujuuda sujuudi iyo taswiyadaa la isku xidhay kownuhu caamil caamil iyo macmuul dee zaman ma kala dambayn karaan fi zamani ma kala hari karaan hadihi qariinatun haaniyatun fi labadaaba qariina loo hayaa ee adar ibliis dembigiisu laysa likowni lamri yufiidu lfawra wa inamaa liqiyaami lqariinati calaa ma yufiidu lfawra dheh halkaa kaga bax daliilkoodii qila waxaa la yidhi wasaaricuu yuujibu lfawra degdeg bay faa'idaynaysaa waana amar saaricu waa amar hal yufiidu lfawra nacam itifaaqan nacam itifaaqan idan maxaad haysaan qulnaa waxaa nidhi buu yidhi fa minhu lafdiga maadada saaricu baa faa'iideysay deg dege laa min alamri siiqatu lamriga kama imanin lafdiga musaaracada amarka laga faa deg laga faa'idaystay siiqada ifcalla kama faaidaysanin buu yiri soo ninkana fudka fadhi halkaana dhabtii la siiyey sooma fakan haddana fakay qiila waxaa la yidhi waxaa la keenay adilaan loo keensaday qiila waxaa la yidhi dhegeyso in badan baad fakfakata ee tan isagooda fakan lahayd baa lagaa rabaa amarku fawr ma aha maa macnaahu jawaazu taakhiir waay soo ma deg deg ma aha jawaazu taakhiir waay ayib low jaaza taakhiiru hadduu banaanaado fa maca bedelin in bedel uu jiro qoladiina casmiga qabtay fa yasqutu wuu dhacayaa amarkiiba liannahu bedel iyo mubdelu minhu meel ma wada galaan masaladaana casmiga waan ku soo marnay kanaa bedelka ah haddaad dhahdaan qaama albedelu maqaamahu marka wax baaqa ma jirabadi wain awlaa inuusan bedel ba lahayn ma awlaa inuusan bedel jirin macahu maca alamri maca taakhiiri falaa yakuunu waajiban noqon maayo waa la dib dhigi karaa bedel lama la haddaad tiraahdo laysa macna اljaa'izi ila jawaazu tarki tarki biduuni bedel waa wadiifat waa sifat اljaa'iz sifat اlwaajib maaha mar hadday saas tahay waajibnimadii buu ka bixi doodii way ka baxday wixii waajib ahaa baan ka hadlaynaye taakhiir biduuni bedel haddaad tiri de waajibba maaha kaas sifatulwaajib maaha maca albedel haddaad tirina isagii in loo sameeyaba looma baahno bedel baaboskiisagaloo fasaqata yalzamuka ima hada w ima hada mid kale w aيضا تأkhiirka kusoo noqon ima an yakuna litaakhiiri amadun wkti inuu leeyahay أwlىa inuusan lahayn hadduu wkti leeyahay wktigu muxuu yahay wahuwa wktiga saad sheegateena la yihi idaa dana hadduu maleeyo fawaatahu inuu tegaya wey wahuwa hayru shaamilin mukalafiintana ma wada shamlinayo hadalkaas waصfigaas waصfi mukalafiintii amarka la amre ee wujuubku fuulay wada gaarhaya maaha lianna kaiira in badoo min ashubaani da yartaa yamuutuuna faj'atan kadis bay ku dhintaan waxaa dhahdaa wa yuqtaluuna hiilatan dagaaladii bay gab ku dheheenba iyagoo yar yareh goormay dhannu fawaatihi noqota haddeen waqti lahayn waqtigii cimrigay u noqonoo qofkii inuu qisaas galay iyo inuu waayeelay iyo inuu aada u xanuunsanay miyaga isagoo caafimid miya sa iyagoo caafimaad qaba kawdhah iyagoo yar yara kuwa waxa waajib kuma hayn baa ka dhalan dee lianna dhanigii mayna gaarin qablahaana ta'khiirku waa banaana waxa waajib kuma hayn tadyiicu lwaajibaat baad wadaaniya aw laa inuusan waqtiba lahayn falaa yakuunu waajiban waajib ma noqon kara de waayo lianna tajwiiza tarkihi abadan yunaafi kownuhu waajiban ayar xargahan aanu kugu xirxirnae iska furfur wey qulnaa waxaan idhi si kooban manquudun waxaa lagu naqdiyay intoo dhan bimaa idaa saraxa bihi hadduu caddeeyo waxaa asaxaysu yidhi inuu yidhaahdo waan kugu waajibiyey waxan waxaa samee aya waqtin shita hawshaas qabo aya waqtin shita waqtigaad rabto qabo laakiin qabo hadduu tasriixiyo mumkin ma taho waarid ma taho ma la isticmaalaa haa idan wixii niiba lafdigaa faa'iideynaya haddii kale lafdi tanaaqud uu noqon lahaa fawr buu faa'iideeyey aya waqtin shitaa la yidhi tanaaqud wey markaas haddaad kaaba ogolaatana la dhihi karo warkiini waad noqdayseen waay qiila waxaa la yidhi annahyu nahyiga yufiidu lfawra deg deg buu faa'iideeyaa fakadalika alamru qiyaasan calayh qulnaa waxaan idhi liannahu yahay nahyigu yufiidu tikraara buu faa'iideeyaa duuna alamri amarku tikraar ma faa'ide nahyiguna waa faa'iideeyaa kama iftaraqaa tikraarka siay u kala tageen iftaraqaa fi lfawri marka qiyaas maca alfaariq waay maca daalika warkaas warduminaya ka hor imanaya anigu soo socda alfaslu الthalith fi الnawaahi nahyiga soo aroor same wa fiihi masaa'il waa saddex masalo koob kooban kow annahyu yaqtadi taxriima buu keenaa khilaafka ku jira waxa muunan sheegin uu ka gudbay liqowlihi tacaala wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebay fantahu ka hadha wa huwa kal amri weeye fi اtikraari wاlfawri waxaan soo maraynay soomana baraarujinin waxyaabaa mualifka lagu haystay ka mid ta athaaniyatu masalada labaad annahyu nahyigu yadullu sharcan wuxuu kutusayaa cala alfasaadi fi lcibaadaati lianna almanhiya canhu waxaa la yska reebay bicaynihi isagii laftiisii laa yakuunu noqon maayo ma'muuran bihi mid la ysfaray noqon maayo wixii sharciga cibaado uu reebay haddana iyadii inuu faroo la waafaqshin ay noqon maayo cibaadaadka nahyigu fasaad buu faa'iideeyaa kow wa fi lmucaamalaatina tafsiil baan gelinaynaa idaa rajaca hadduu u noqdo ilaa nafsi alcaqdi caqdiga naftiisii arkaantiisa hadduu u noqdo aw amrin hadduu u noqdo daakhilin fiihi galoo juz min ajzaa'ihi ka mid a aw laazimin lahu mid laazim ahoo sida shuruudiisi oo kaleetaa ka bayci nafsi nafsilcaqdigii weye waayo caynta la kala gadanayo oo arkaanu ka kamid a majhuul ah waalmalaaqiixi wuxuu u noqonayaa amnin daakhilin fiihi waayo cayntan la kala gadanayo haddii malaaqiixdii gaar beec iyo thaman lagu khasiso dee inay dhalan doonto iyo in kala war looma hayo war ribaa ribadii weeye waa kii laasimka ahayo dee caqdiga ribada ah ama nasi ama ziyaada laasimta lianna alawaliina culummadii hore tamasaku waxay qabsadeen calaa fasaadi ribaa ribada inay faasid tahay beeceedu bimujarad nahyi canhu bimujarad nahyi in laiska reebay oo keliya bigayri nakirin ciddii deyna ma laha kii u dambeeyey ee laasimka mithaalkiisa ee ribada ahaa buu daliil u keenay leannahu kan hadduu sugo kii laasimkaa min baabi awlaa kii juska ahaa iyo kii rukniga ahaa ee nafsigaha baa min baabi awlaa sugnaanaya min baabi taqriiri aladnaa cala alaclaagii wey wain rajaca hadduu noqday ilaa amrin arrin muqaarinin la xiriira kal bayci fii waqti nidaa'i weeye falaa ma fasaadinayo mualifku aqwaasha ma sheegin hal innahyu yaqtadi alfasaada marka la yidhaahdo aqwaal badan bay leeyihin raazi akharu lfuqaha wuxuu ka soo guureynayaa aamidiina wuu u tiirinayaa lilmuxaqiqiin annahu laa yadulu cala alfasaadi muطlaqan taxriim buu tusaya laakiin fasaad ma tusaya ibn اlxaajib ikhtiyaarkiisu annahu yadulu cala alfasaadi muطlaqan way fi اlbuyuuci wاlmucaamalaati kuwaana waa fi اlbuyuuci wاlmucaamalaati wاlcibaadaati isku wada dar raazi iyo atbaacdiisu iyo abulxusein albasrigii muctasiliga ahaa iyagu waa hal qaacido yadulu cala alfasaadi fi اlcibaadaati duuna almucaamalaati wey musanifkeennana ikhtiyaarkiisu ta cibaadaadka iyagu la qabaa lakiin mucaamalaadku tafsiil sii gelinaya alqaadi albaydaawi raxmat ullaahi caleyh isla hada almacnaa ninkii aqwaasha badnaa ee raazi ah kutubtiisa qaarkood fi lmacaalim iyo macno sida ninkan uu maray oo kale u tilmaamaya aamidiina macno saa u dhow buu asxaabu shaafici ka soo guurinaya kadib buu rajaxaya ikhtiyaarkiisu noqonaya xawla haada wey bikhtisaarin khilaafka meesha ka taagan isagu ma qabo ikhtiyaarkiisu isagu waa cibaadada iyo mucaamalaad in la kala qaado ayb athaalithatu masalada saddexaad muqtada nahyi nahyigu wuxuu keenayee dadka laga nahyigii waa dalab baan nidhi biliqtidaana waan gelinay alqowlu طaalibuna waa nidhi muxuu dalbayaa muqtada nahyi nahyigu wuxuu keenaya laga dalbaya qofka iqtidahani iqtidii macna dalabkaha wey ficlu diddi weeye wixii ma'muurka ahaa didkii in la sameeyo wey lianna alcadama cadamku hayru maqduurin lama awoodo halkan waxaa lagu yihi matarki baa lays amray adigu sidaadaba amarku waa ficil iyo iijaad wey inaad wax la timaado samaysa wey nahyiguna haddii wax lagaa dalbay waxaad la imanaysa lagaa dalbay muxuu yahay isagana tarkiguma wax lala yimaadaa inaadan khamri cabbin fii sifatihi ma mawjuudaad bukaa mise waa macduumaad cabid la-aantu cadamu shurb la soo dhihi mayse cadam ma laisku mka mukalaf ma lagu noqdaa cadamkuse taxta alqudra ma galaa shay macduuma waxay dheheen maya nahyiga dadka maxaa lagu takliifiyey nahyiguna waa takliif qofka qoortiisa la saaray oo mukalaf hiqal saarano inuu iska rida u baahan wuxuu la rabo ee laga doonayo muxuu yahay ma tarkiba may ka tarkiga mujaradka waa cadam cadamna maqduur ma aha qudrana kuma tacalluqda matluubna ma noqda cadamku haye wixii khamriga cabitaankeedii waa la xarimay ficlu duddi ah lagaa raba oo ah alkafu inaas reebreebto ood naftii xanibto celintaa weeye nahyiga waxaa lagaa raba matluubkiisu oo tarkigii iyo kafigii maxay kala yihiin tarkiguna waa iskaba daayey weye maba walam yakhtur lahu calaa baalin kafiguna wuu ka celiye wey nafta celcelintu baa looga jeedaa marka laleeyahy wa tarku ficlun fi saxiixi اlmadhabi idinku hadda calaa usuulihim maahane sida طabiiciga iyo calى alfitra tarki iyo kafi isku mid baydihiisiga duya ya ictiraadka soo socda ee koowaad weeye ictiraalka soo socda ee koowaad weeye mar haddaadan samaynin ma tarki baad ku jirtaa mise kafi baad mubaasharatan ku jirtaa hadduusan kugu soo dhicin labada suuraba soo soo qof nahyigii maadan samaynin labada calaa kulli xaalatayni marka wuxuu yidhi qofku waa mukallaf ficlu diddi baa lagu kallifay tarki maaha wax laga doonayo waa ficil wax laga rabo ficilkaana waa did shurbi khamri maala aan dhahno did shurbina waa xamlu nafsi cala alkafi waaye maxaad saa u tiraahdeen oo tarki isaga dhihi weydeen tarkigu waa cadam lianna alcadama hayru maqduurin qudraba kuma tacalluqdaba warkaa waxaa diiday abu xaamid alghazaali iyo abu haashim almuctazili waxay dhaheen waxaasi wax la fahmi karo maaha tarkigu qofku mukalafku iyo cadamulficliga oo muxuu yahay cadamulficli se mukalaf u noqon inuusan wixii fii xiyazil iijaad wujuud gelinin baa laga rabaa iyo maqduur ma aha de ninkii nahyigii ka taga soo mamduux ma aha ninkaan nahyigii samaynin muxaramkii haa naftii buu ka reebay maca shahawaatiha haddayna shahawadi kuma soo dhicinna wa qaala abu haashimin man duciya qofkii loo yeero ilaa zinan falam yafcal aan samaynin mudixa waa la ammaanayaa iyadoon qalbigaaga ku soo dhicin qofkani mujaahadatu nafsi ma sameeyey mise ma samayn adoon isweydiinin qofkani ma ficil buu la yimid mise wuu iska daayey iyadoona istibsaar baan la dalbin qofkii wixii ma samaynin waa lagu ammaanaya qulnaa waxaa nihi almadxu cala alkafi waay ninka walkafu ficlun waay idinka tarkiga min jinsi alficli buu ka mid yahay subki wuxuu leeyahy daliil qur-aankaan u helay kaanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuh tarku lamr bilmacruuf wanahy can ilmunkar sooma labisa maa kaanuu yafcalun ficil baa lagu magacaabay masaa'il baa ka dhashay fuqaa fiqiya tarkigu ma ficli baa mise maaha qof halkaa galgalanaya oo oon la galgalanayo naf baxaya adna aada biyahaysa haddaad aragto oodan biyihii siinin umaadan diidin laakiin biyihi halkaa yille ma qaadan kara mana aadan siinin wuu dhintay magtiis ma lagu leey qosada <laughs> idinku su-aal labaad ninkan ninkan waa xaq ku leeyahay adigana shaahid markhaati xog ogta isaga kuma oga laakiin xoolahan ninka ninka kuleyahy waad ogta isna waa inkiray goobtii xaga xukunka lagu xukumayaad joogtay shib baad iska tiri shib aad iska tiri ninkii xaqiisi waa laga indhaha biyaha loo midoobay waa danbuu ogaaday inaad ogeyd meeshana joogta ma ku qabsan karaayo sabab baad baadu ahaydoo xoolihiisii waxaad la timid oo xoolihiisi lumiye ma jiraa ma ku qabsan karaa kanay ka mid tahy ficil haddaad tiraado masalada masaa'il furuuca saasoo fara badan ma ka soc alaa kulli xaal daynta lafteedaa ficil ay leeyihin iska daynta lafteeda oo tarkiga ama kafi aan ku magacaabana waa ficla ficilkaa dayntiisa inaad ku mashquushaa lagaa rabaa wada waktigaad isaga gelin lahayd ka tegistiisa inaad gelisaa lagaa rabaa gelinta waktiguna waa ficil iyo ijaad wataan dee waxaan laysku haystaay <laughs> sawiriddiisa mararka qaarkood yaa mixnada araabicatu maslada afraad ee ugu dambaysa baabu nahyi annahyu can ilashyaai nahyigu wuxuu ahaadaa can ilashyaai waxyaaba badan la yska reebaay imaa can iljamci kulminta inay tahay way dhici kartaa ka nikaaxi luktayni aw aw can iljamiici dhammaan mid mid in loo diiday ka karibaa wasariqati waay nahyigu mutacadid marka la yska reebo inay sifada ijtimaaca la diidan yahayna way dhici kartaa nahyiga mutacadidka wuxuu ka hadlahay inay calaa kulli fardin tahayna way dhici kartaa wuu ixtimaalaa nahyiga labadaba wuu ixtimaalaa kee loo jeedaa qaraa-in khaas uu khaariji u baahanya qaraa-in khaarija u baahanya laakiin nahyigu markuu cala ashyaa mutacadida ku soo arooro inay jamiic manhi yihiin iyo hay-al ijtimaaciya jamcigu inuu yahay labadaba way dhici kartaa labadabana wuu ixtimaalaa labadabana waa la helay keen ku xambaari markay soo aroorto qariinaad u baahanta kala rajaxda halkaasaan ku delaynaa caawana